رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wa usallii wa usalimu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wa asxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi iddiin weli waxaan ku dhex jirnaa weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii siirada rawdatul anwaar ayaan markaa ku jirnaa sidaa darteed waxaa noogu soo dambaysay owlaaddii iyo caruurtii nebiga sala allahu calayhi wasalam binaa'u lbeyti beydka dhismihiisa iyo wa qisatu taxkiimi kala xukmintii sheekadeedii qisadeeda walamaa markii balaqad ay gaartay sinuhu da-diisa sala allahu calayhi wasalam khamsan wa sana soddon iyo shan jir jaa'a waxaa yimid saylon daad ayaa yimid daad ayaa yimid oo daadkaasoo jaarifin jaarif markaa ah xoog badan oo waxba aan ka tegin ayaa markaa yimid sadaca wuxuu jeexjeexay uu dhadhambalay judraana alkacbati derbiyada kacbada derbigeedii jejebiyey ama jeexjeexay wa kaanad waxay ahayd kacbaduna qad wahanad mid daciiftay oo jilicday min qablu hadda ka hor liajli xariiqin gubasho ku dhacday darteed intuusan daad kaa imaanin ka hor mar bay gubatay ayadoo gudniinkaa dabciyey oo ay la jilicday ay haddana daadkii markaa yimid fadurrat waxaa loo dhibaato geliyey qurayshan quraysh oo ay gudagaleen ilaa binaa'ihaa inay dhisaan kacbada dhisideedii dhismaheeda ayaa loo dhibaato geliyey min jadiidin si cusub si cusub oo cusub oo hore inay haddana u dhisaan wa qararuu waxay go'aan ku gaareen anlaa yudkhiluu inaysan gelinin dhismaha kacbada fii nafaqatihaa nafaqadeeda lacagta lagu dhisaayo ilaa tayiban lacag nadiif ah oo xalaal ah maahane oo falaa yudkhiluu aan la gelinin fiiha kacbada dhismaheeda mahra baqiyin gabar baqiyad ah meherkeeda macnaa zaaniyad ah meherkeeda inaan markaa la gelinin walaa bayca riban iyo ribo beeciisa qof riba ay lacagtiisu ay ribo tahay inaan la soo gelinin walaa madlamata axad iyo axad wax laga soo dulmiyey dulmi wax lagu soo sameeyeyna inaan markaa la gelinin wahaabu waxay ka heebaysteen ciqaab allaahi macnaha waxay ka cabsadeen ilaahay ciqaabkiisa calaa hadmiha dumitaankeeda waayo kacbada si cusubaa loo dhisaa haddii la dhaho ama shay walba waa la dhisaa haddii la dhaho marka hore waa in la dumiyo kabacdina si fiican loo taago marka way ka heebaysteen oo way ka cabsadeen inuu ilaahay ciqaabo haddii ay dumitaan ku bilaabaan fa qaala lahum wuxuu ku yidhi alwaliid ibnu almuqiira oo odayaashii quraysh ka mid ahaa ina allaha ilaahay laa yuhliku ma halaago almuslixiina dadka wax wanaajiya dadka muslixiinta ah ee wax hagaajiye wax wanaajiya ilaahay ma halaajiyo waayo annaga waxaan u soconnaa waa islaax inaan wax wanaajino dumma kabacdi bada'a welid baa wuxuu bilaabay yahdimu inuu dumiyo asagaa bilaabay fattabicuuhu way ku raaceen qurayshna fii hadmihaa dumitaankeeda asagay ku tijaabiyeen markuu dumiyey habeenkiina uu seexday uu soo kacay wax dhib ahna uusan gaadhin waxay dhaheen marka dhib ma laha way ku raaceen xataa wasaluu ilaa ay gaadheen bihaa ayada dumitaankeedii ilaa qawaacidi ibraahiima qawaacidkii iyo aasaaskii ibraahiim ilaa aas-aaskii ibraahim ay soo gaareen humma kadibna akhaduu waxay bilaabeen oo ay gudagaleen filbinaa'i dhismaheedii inay dhisaan ayay markaa gudagaleen waqasasuu waxay u qaas yeeleen oo ay u gooni yeeleen likulli qabiilatin qabiilo kasta jus minhaa qayb kacbada ka mid ah qabiilo kasta meel bay u gooyeen idinka intaa dhisa idinka intaa dhisa saasaa markaa loogu kala googooyey qabiilo kasta waxbay u qarareen oo markaa ay u gooyeen meel bay markaa u tilmaameen macnaha waxbay markaa u qaas yeeleen jus-an minhaa wa kaana al ashraafu dadkii sharafta lahaa waxay ahaayeen wa kaana al ashraafu ashraaftiina yaxmiluuna kuwa qaada oo xambaaro ayay ahaayeen alxijaarata dhagxaanta calaa acnaaqihim qoorahooday ku qaadaayeen qoorahooda ay markaa ku xambaarayeen oo ay ku qaadaayeen wa kaana rasuuluullaahi rasuulkii allana wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam iyo wa camuhu adeerkii alcabbaas ahaa fii man yaxmilu intii qaadaysay ayay ka mid ahaayeen inta dhagxaanta qaadqaadaysay ayay ku jireen nebiga iyo adeerkii cabbaas watawalla waxaa maamulayey oo tawalliyey albinaa'a dhismihii dhismaha kacbada waxaa gacanta ku haayay bannaa'un banna nin ah dhisma yaqaan waa ninka dhismaha marka hore injineerka markaa ka ah waxaa ka ahaa ruumiyun nin reer ruum ah ismuhu magaciisana baaquun la yidhaahdo nin magaciisa baaquun la yidhaahdo oo reer ruumi ahaa oo dadkaa roomaanka ka mid ah ayaa dhismaheeda injineerinayay gacantana markaa ku haayay wadaaqad waxaa ku yaraatay bihim ayaga waa qurayshoo waxaa ciriiri ku noqday annafaqatu nafaqadii altayibatu ee natiibka ahayd intii lacag la soo ururiyey oo xalaal ahayd ayaa ku yaraatay can itmaamiha inay dhammaystiraan calaa qawaacidi ibraahim aasaaskii ibraahim intii kacbada ay ku fadhiso aasaaskeedii ahaa inay wada dhisaan lacagtoodii waa gaari weysay waay lacag yar ayay markaa heleen fa akhrajuu way bixiyeen minhaa kacbadii xaggeeda qawaacidii ibraahim naxwa sittati adarucin lix dhudhun oo kale yay bannaanka u bixiyeen oo min jihati shimaali dhanka waqooyi xigta meel yar oo marka kacbada la dhisay ama ay wareegsan tahay dhagax yar oo aan korna jirin oo wax yar la wareejiyey yaa dhanka shimaal ku yaala meeshaa marka iyo kacbada inta u dhaxaysa waa quraysh oo nafaqadii ka yaraatay oo intaas dhisi weysay bannaankay markaa u bixiyeen kistaasay markaa dhiseen waay saa darteed waa tan la tilmaamo qofka raba inuu tawaafo inuu meeshaa tawaafin oo gadaal uu markaa ka soo tawaafo waayo kacbada gudaheeday ka mid tahay oo qurayshaa nafaqadii ka yaraatay wadanow waxay ku dhiseen calayhaa kaa korkiisa jidaaran derbi qasiiran oo markaa yar darbigaaban bay ku dhiseen calaamatan calaamo ayay u tahay annahu min alkacbati inuu kacbada markaa ka mid yahay wa haada aljuzu jus'iga iyo gobolka asagaa huwa almacruufu waxuu macruuf ku yahay oo loogu magac daraa bilxijri iyo walxatiimi labada waa la yidhaahdaa dadka qaarkood xij ismaaciil bay yidhaahdaan saa darteed bilxijrina waa lagu magacaabaa waalxatiim xatiimna waa la yidhaahdaa walammaa markii wasala uu soo gaaray albunyaana bismihi ilaa mawdici alxajari alaswadi meeshii xajarulaswadka la saari lahaa araada wuxuu doonay kullu rayiisin kaaba qabiil kasta an yatasharafa inuu ku sharafoobo biwadcihi saaritaankiisa nin kastoo qabiilooyinka madax ahaa wuxuu rabay inuu asaga intuu gacantiisa ku qaado xaju aswadka uu meesha markaa geliyo fii makaanihi booskiisa fa waqaca waxaa ka dhex dhacay baynahum dhexdooda adtanaasucu muran iyo walkhisaamu dood baa ka dhex dhacday waistamara wuxuu socday uu istimraar ahaa uu daa'imhayay doodaana arbacata ayaamin aw khamsatin shan ama afar maalmood afar maalmood ama shan maalmood doodaasaa socotay anagaa saarayna iyo anagaa saarayna waayo qabiil kastaa waxay rabtay inay ayagu ku liibaanto oo ay ku faantanto inay ayagu meesha markaa saareen wakaada wuxuu sigay ee doodiina yataxawalu inay isu baddashay u wareegto ilaa xarbi dagaal daaniyatin laga baqay inuu dhiig ku daato dagaal daami ah oo filxarami xaramka markaa ka dhaca doodusay u socotay shantaa maalmood waxay ku dhowaatay oo ay ku sigatay baa la yidhi dhiig macnaha dagaal dhiig uu ku daato inuu markaa xaramka ka dhaco taasoo markaa ku sigtay ama markaa ay u dhowaatay mar allaala markii shantaa maalmood uu markaa ku socday doodii dagaalkaasoo daami ah oo dhiig ku qubta filxarami xaramka dhexdiisa ilaa laakiin ana abaa umaya bin almuqiira ninka lagu magacaabo almakhsuumiy ee reer makhsuumi ah tadaarakahaa hadduusan ka soo gaarin macnaha asagaa soo haleelay oo tadaarug ku sameeyey wuxuuna uga hortegay bixikmatin xikmad si xikmo ah ayuu dagaalkaa dhici lahaa u xalliyey waayo wa kaana abaa umaya wuxuu ahaa asanna rajulin rag midka ugu da' badan ama asanna rajulin oo fii qurayshin quraysh dadka ku dhex jira ninka ugu da'weyn buu ahaa faqtaraxa wuxuu soo bandhigay calayhim korkooda ama uu u soo jeediyey an yuxakimuu inay u xukuntamaan oo ay talada iyo xukunkii maamulka u dhiibaan awala rajulin ninka ugu horeeya yadkhulu u soo geli doona calayhim korkooda oo min baabi almasjidi masaajidka albaabkiisa ka soo geli doona wuxuu yidhi ha dagaalamine suga xukunka aan u dhiibna ninka ugu horeeya ee albaabka ka soo geli doona qof kasta uu noqdo xukunkiisana aan ku raali noqono faqabiluu way ka aqbaleen daalika arrintaa qoraysh abaa umaya bin almuqiira ra'yigii uu soo ikhtiraaxuu soo jeediyey way ka ogolaadeen faqabiluu dalika waitafaquu calayhi wayna isku waafaqeen in ninka ugu horeeyey albaabka masjidka ka soo geli doona ay xaakim ka dhigtaan wax kasta oo xukmiyana ay kulligood waafaq ku noqdaan arrintaa way isku waafaqeen wa kaana min qadari illaahi ilaahay qadarkiisa wuxuu ahaaday anna awala man qofkii ugu horeeyey dakhala soo galay bacda haada alqaraari go'aankaa kadib markii la gaaroo la sugaayey inuu noqday huwa asagu rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam waa intaan weli nebi laga dhigin rasuulkii ilaahay inuu noqday ayaa ilaahay qadaray falammaa ra'awhu markay quraysh arkeen nebigii ama muxamed oo soo galay hatafuu way qayliyeen wa qaaluu waxay dhaheen haada alamiinu kaninkii aaminka ahaa waaye radaynaahu raalli baan ku nahay haadaa muxammadun kani muxammed waaye ninkii lagu kalsoonaa inuu noqday oo ay dhammaan ku waafaqeen ayaa soo galay falama intahaa suu u soo socday markuu soo gaaray nebiga ilayhim xaggooda wa akhbaruuhu alkhabara khabarkiina ay u sheegeen ama wa akhbaruuhu waxay u sheegeen alkhabara khabarkii oo saasaa dhacday waana la dagaalami rabaa waxaa go'aan lagu gaaray qofka ugu horeeyo ee albaabkan ka soo gala inuu wax kala xugmiyo adaana noqotay intaa markii loo sheegay akhada wuxuu soo qaatay nebiga ridaa'an go' go' isiiya buu yidhi go'ii ayaa mataqaanaa la soo qaaday wa wadaca fiihi wuxuu dhex dejiyey go'ii alxajara alaswada dhagax madoobaadkii asagaa intuu gacantiisa ku soo qaaday yuu go'ii dhex dhigay mar allaala markuu sidaa sameeyey wawadaca fiihi eh, alxajar alaswad wa amarahum wuxuu amray an yumsika inuu qabto kullu waaxidin mid kasta oo minhum ayay ka mid ah bitarafin dhinac oo min alridaa'i go'a markaa ka mid ah wa yarfacahu korna uu u qaado maradii markuu firiyey nebiga asagaa gacantiisii ku saaro qofna uma dirin in allaala inta meesha joogtay qabiilooyinka ahaa mid kasta qofka ra'iiska u ah yuuyuu dhinaca ka soo qabto korna u qaada falammaa markii wasala uu soo gaaray alxajar alaswadi ilaa mowdicihi korsay ugu qaadaayeen meeshii la dhigi lahaa markay keeneen akhadahu alnebiyu nebiga asagaa soo qabtay sala allahu calayih wasalam oo ku soo qaaday biyadihi gacantiisa nebiga gacantiisa ku soo qaaday wa wadacahu wuxuu saaray fii makaanihi makaankiisii meeshii loogu talagalay wa kaana arrintaanna waxay noqotay xallan xal xalkaasoo xasiifan xasiif ah xal jayid ahoo fiican radiya bihi oo ay raalli ku noqdeen aljamiicu quraysh dhammaantood saasuu markaa rasuulku u kala xalliyey dagaalkiina wuu baaqday walxajaru alaswadu xajarka aswadkaa yartaficu wuxuu kor uga jiraa can ilardi arlada almataafi ee la tawaafo mitran hal mitir iyo wanis mitir hal mitir iyo nus ayuu kor jiraa macnaha ama albaabu albaabka kacbada faqad rafacuuhu kor bay u qaadeen qoraysh naxwa mitrayn laba mitir wax la mid ah ayaa kor loogu qaaday asagana macnaa xajul aswadkana meesha dadka ay tawaafayaan mitir iyo bar buu ka koreeya albaabkana laba mitir bay kor u qaadeen albaabkiina laba mitir ayay kor u qaadeen baa la yidhi ama albaabu albaabkana faqad rafacuuhu way kor qaadeen quraysh naxwa mitrayn laba mitir xataa laa yadkhula si uusan u gelin ilaa man aaraaduu ilaa qofkii ayagu doonaan maahane waatuu rasuulku yidhi haddii qoraysh oo hadda soo islaamtay ay ahaan lahayn kacbada waa jijebin lahaa intaan dumiyaan dhulka dhigi lahaa buu yidhi kadibna laba albaab baan u samayn lahaa mid laga galo midna laga baxo laakiin qoraysh waxay saab u yeeleen oy albaabka kor ugu qaadeen wuxuu yahay qofkay rabaanna inay geliyaan qofkay rabaanna ay markaa u diidaan laakiin hadda haddaan saa sameeyo waxaan ka cabsanaa diintii ku cusub yihiine maxamed kacbaduu jijebiyey inay markaa i dhahaan sidiisuu markaa nebiga u dhaafay albaabka laba mitir buu kor yahay say u geliyaan qofkay doonaan wa ama aljuduraanu derbiyaalkaa soo haray farafacuuhaa way kor qaadeen hamaaniyata cashara diraacan siddeed iyo toban dhudhun yay kor usii qaadeen aad bay u dheer tahay wa kaanad waxay ahayd markii horena calaa nisfi min daalika arrintaa nuskeeda intaysan dhismuhu bilaabin siddeed iyo toban nuskiisii markaa ahayd macnaha sagaal ayay ahayd sagaal kale markaa ku dareen oo siddeed iyo toban dhudhun ayay ka dhigeen wa waxay ahayd markii hore intaysan ayagu siddeed iyo tobanka dhudhun ka dhigin calaa nisfi min daalika arrintaa iyo tirada nuskeeda wa nasabuu way sure wa nasabuu waxay sureen fii daakhili alkacbati kacbada dhexdeeda sittata acmudah ee lix tiirood ayay dhexda ku taageen fii safayni oo laba saf ah lix tiirood oo saddexna horay ah saddexna gadaal ah ayay safeen dumma ka bacdi saqafuuhaa saanqaafkeedii ayay saareen calaa irtifaaci khamsata cashara diraacan korqaad ayay ku sameeyeen shan iyo toban dhudhun wa kaanad waxay ahayd min qablu markaa ka hor biduuni saqfin sanqaaf la'aan markaa ka hor lama yeeri ma lahayn tiirarna ma lahayn kacbada laakiin ayagu waxay u sameen qoraysh markay dhisaayeen lix tiirood oo gudaha ah sanqaaf iyo lama yeerina way u sameeyeen macnaha wax kor looga daboolay wa kaanad min qablu horayna biduuni saqfin bay ahayd sanqaaf la'aan oo fii eh, eh, ee biduuni saqfin walaa camuudin iyo tiir la'aan tiirna ma lahayn saanqaafna markaa ma lahayn siiratuhu siiradiisa iyo taariikh nololeedkiisa sala allahu calayhi wasalam qabla albicfa bicfada ka hor intaan la soo saarin sideeday siiradiisa iyo dhaqankiisu ahaa nasha'a wuu barbaaray sala allahu calayhi wasalam min lisidaahu laga bilaaba yaraantiisa saliima alcaqli caqli saliim ahoo nabad qaba ayuu nebigu ku barbaaray waafira alquwa quwad dhammaystiran buu ku barbaaray macnaha awood dhammaystiran nasiiha aljaanibi dhinaciisa ama jaanibkiisa asagoo nasahan yahay macnaha asagoo nadiif yahay fataracraca wuu barbaaray rasuulka wa shabba wuu koro wuu barbaaray wanadja wuu bislaaday oo si fiican buu u koray wa huwa asagu jaamicun lisifaati macnaha jaamicun lisifaati buu ahaa mid kulansaday sifooyin alxamiidati ee wanaagsan iyo washiyami shiyamna markaa waa uu waa uu kulansaday oo wahuwa jaamicun buu ahaa mid kulansadoo isku darsaday lilsifaati sifooyin alxamiidati ee wanaagsan iyo washiyami shiyam waa mtaqaanaa tilmaamo aad iyo aad u wanaagsan ayuu markaa kulansaday tilmaamaha sharaftooda ayuu washiyami annabiilati dheh wahuwa jaamicun buu ahaa rasuulku mid kulansaday lisifaati sifooyin alxamiidati ee xamiida ahoo wanaagsan washiya min nabiilati iyo wuxuu kulansaday tilmaamooyin sharaf leh fa kaana wuxuu ahaa nebiga wuxuu ahaa diraasan wuxuu ahaa calaamad ama nooc rafiican sarreeya min alfikri xagga fikirka assaa'ibi ee ee mataqaanaa wax asiiba fikirka la asiibo ayuu nebigu tilmaan u ahaa iyo wanadari sadiidi aragti toosan wa mihaalan tusaale ayuu ahaa nebiga nihaa'iyan nihaa'i ah wuxuu ahaa rasuulka mihaal nihaa'iyan kama dambays ah fii makaarimi alakhlaaqi makaarimta akhlaaqda akhlaaqda makaarimteedii kuwa fiicfiican tusaale kama dambays ah ayuu u ahaa oo nebiga tusaalea lagu soo qaadan jiray xagga akhlaaqda iyo wa maxaasina alkhisaali wa maxaasina alkhisaali noocyada sarreeya wa maxaasina alkhisaali macnaha khislooyinka iyo noocyada kuwooda wan wanaagsan imtaaza wuxuu kaga socnaa rasuulka sal alla calayh wasalam imtaaza bisidqi wuxuu kaga socnaa dadka uu ku tilmaannaa bisidqi run waalaamaanati amaano waalmuruu'ati dadnimo waalshujaacati geesinimo waalcadli cadaalad waalxikmati iyo xikmad waalcifati dhowrsanaan waasuhdi iyo suhdinimo zuhdi ayuu ahaa oo qof adduunka ka saahida oo dhanka aakhira u batana wuu ahaa waalqanaacati qanaaco qofka waxa yar ee ilaahay siiyey inuu ku qanco wuxuu rabbi u soo qararo uu rabbi ugu talagalana inuu ku qanco taasaa qanaaco ah iyo waalxilmi dulqaad waalsabri sabar waalshukri shukrin waalxayaa'i sari waalwafaa'i oofin waaltawaaduci tawaaduc iyo waaltanaasuxi naseexayn inuu naseexeeyo oo dadka uu u tanaasuxiyo intaasoo dhan buu calaamad u ahaa wakaana wuxuu ahaa calaa aclaa qummatin meesha ugu sarraysa ayuu ka ahaa uuna ka gaaray min albiri biriga iyo waalixsaani samafalka samafalidda oo dadka u samafalo iyo biriga iyo wanaagga intaana wuxuu ka ahaa meesha ugu sarraysee qimmada ah kamaa qaala camnuhu sida uu adeerkii abuu aalib uu u yidriba asagoo tilmaamahaya wuxuu yidhi wa abyada macnaha waxaa badan ku cad yustasqaa laga roob doono alghamaamu daruurta biwajhihi wejigiisa himaalulyataama agoonta dhaqaalaynteeda macnaha wax u taridda agoonta cismatun cismo asagoo u ah lil araamili araamisha cismatun ilaaliyo asagoo ah lilaraamili araamilka waa dadka sahayda iyo zaadka uu markaa ka go'o amase dadka araamisha ah ee garoobada ah wa kaana wuxuu ahaa rasuulka wasuulan mid xiriirin badan buu ahaa lilraximi qaraabada khamuulan mid khamuul ah ayuu ahaa ee xamuulan eh mid xambaarid badan buu ahaa oo wuxuu dhabarka u ridan jiray limaa yufqilu wixii ka cuslaada kawaahila annaasi ee dadka ee garabyadooda waxay dadku qaadi waayaanna asagaa xamuul ahaa oo qaadi jiray yusaacidu wuxuu kaalmayn jiray man qofka acdama alcayshu noloshiisu qofka nolosha ka dhaca man acdama alcaysh waa qofka nolosha ku dhibaatoodo noloshiisu dhib ay noqoto waa xambaari jiray wuu kaalmayn jiray xataa yusiiba ilaa uu ka helo qofka alkasara shaqo ilaa uu ka helo qofka wax uu cuno iyo wuxuu haysta uu waayana waa kaalmayn jiray ilaa kasab uu ka helo wa kaana rasuulku wuxuu ahaa yaqrii mid soo dhoweeyo martisoora addayfa martida wa yuciinu wuxuu u kaalmayn jiray man nasalad qofkay ku soo degtay oo ay ku soo degto bihi asaga annawaasila dhibaatooyinka qofka dhibaatada qaaskaa ku dhacdana rasuulka sal alla calayi wasalam uu u kaalmayn jiray waqad xaaahu waxaa hareereeyey oo koobay waqad xaatahu allah ilaahay wuxuu ku koobou ku hareeriyey rasuulka bilxifdi iyo waalricaayati ilaalin iyo ricaaya waa isku macno wabaqada wuxuu necbaysiiyey ilayhi xaggiisa maa kaana wixii ay ku sugnaayeen fii qowmihi qoomkiisa wixii qoomkiisu ay samayn jireenna nebiga ilaahay baa necbaysiiyey oo min khuraafatin khuraafaadka ka mid ah waxyaabahan khuraafaadkee beebeenta iyo waxaan ka dhiganayaanee khuraafaadka ah ilaah baa nicbaysiiyey iyo wasuu'in xumaanta falam yashhad ma xaadirin oo kama qaybgelin weligiis acyaada alawhaani sanamyada ciidda loo sameeyo wa ixtifaalaati shirki iyo shirkiga damaashaadka ay u sameeyaan ixtifaalaadkooda kama qaybgeli jirin walam ya'kul ma cunin nebiga mimaa dubixa mana cuni jirin mimaa dubixa wixii lagu gowracay cala nasubi asnaamta loo gowracay aw amase uhilla bihi loogu codeeyey markii la qalaayey ligayri illaahi ilaahay kayrkiisa ilaahay magaciisa magacaan ahayn wax lagu qalayna weligii ma cunin wa kaana wuxuu ahaa nebigu laa yasbiru midaan u adkaysan karin oosan uusan u sabri karin calaa samaaci alxalifi dhaar maqalkeeda billaata waalcusaa lagu dhaarto aad buu u necbanaan jiray nebiga mana u adkaysan jirin mar allaala markuu arko qof laatii cuza ku dhaaranaya fadlan iska baddaa oo lama sii jirtaba can nasi alasnaami asnaamta taabashadeeda inuu asnaam taabta iska dhaafee haddii lagu dhaaranayo qofka kalee ku dhaaranaya waa necbaysan jiray oo ma u adkaysan jirin aw iltaqarubi ilayhaa ama u dhowaasho asnaamta xaggeeda loo dhowaado taana rasuulku wuxuu ahaa mid aad io aad u neceb wa kaana rasuulku wuxuu kaloo ahaa abcad annaasi dadka midka ugu fogaashaha badan min shurbi alkhamri khamrada cabitaankeeda weligii khamre ma cabin wa shuhuudi almanaahi meelaha manaahiyee cayaaraha lagu sameeyo xaadiritaankeedana dadka midka ugu fog buu ahaa xataa intii lam yaxdur uusan xaadirin weligii majaalisa lahwi meelo lahwi lagu haayo meelaha cayaaraha weligii ma xaadirin iyo wasamari meelaha lagu fiidsado ama lagu cabeeyo iyo wa nawaadiiha nawaadidooda naadiyaalka iyo golayaashana ma xaadiri jirin allatii taasoo kaanad ay ahayd mutanazaha ashabaabi meel ay dhallinyaradu ku cabeeyaan meesha ay ku cabin jireen ma xaadiri jirin wa multaqaa ayna ku kulmaan al axibati saaxiibbada oo fii makata maka gudaheeda ah meelaha maka ku taale oo ay axibadii saaxiibadu isugu tagaanay ku sheekaystaan meelaha mutanasilihee dhallinyaradu e, e, e, intay ku isugu yimaadaan ku nastaan oo darajiinooyinkii waxyaabaha lamidka ah taana ma uusan xaadirin weligii meelaha ay fadhiyaan ma xaadirin majaalis lahwi iyo samar meelaha lagu fiidsado oo lagu cabeeyo lagu ciciyaaro xaaladahaasoo dhan taariikhda qaar baa waxay tilmaantaa laba jeer ayuu rasuulku hamiyey baa la yidhi intuu ariga raacahayey ayuu wiil ariga la raaci jiray wuxuu yidhi ariga balcaawa ii fiiri waxaan rabaa dhallinyaradaa meelay fadhiyaan inaan tagoon markaas soo fiiriyo wuu soo baxay mar allaala markuu soo baxay uu u soo dhowaaday wax yar buu meel jiifo is yidhi hirdaa la tagto qoraxda kuleelkeedaa soo kicisay wuu soo noqday habeenka habeenkaluu yidhi haddana intuu maqlay wax la garaacaayo maxay yihiin hebel iyo heblaaya guurkoodu dhacaya waa soo firima buu yidhi wuu soo baxay sidii oo kale ayaa haddana qabsatay labadaa marna saasuu alle u xifdiyey kadibna maba la arkinba rasuulka sala alla calayih wasalam asagoo lahwi iyo meelo kale markaa aaday iyo waxyaaba markaa la mid ah annubuwatu waaddacwa ayaanu geli doonaa haddii rabbi idmo wabilaahi tawfiiq wallaahu subxaanah wa tacaala aclam